ahaan masdarun waa masdar ficilkiisuna uu kataba yahay kataba wuu qoray markaa kitaab waa qorid kitaab iyo kitaabaha bita alkitaabatu iyo alkatbu iyo alkitaabu intuba waa isku macno oo waa qorid bimacna dami waaljamci afcarabi ahaan markaa addam waljamc halkaasaa ishtiqaaqeeda hore uu macnihiisu uu yahayo addam waa isugeyn waljamcina waa soo ururin waa wax markaa laysu geeyey katbi waa isugeyn bay leeyihiino waata guutada la yidhahda katiiba waayo wax isu tegi guutada ciidankaa ah, katiibatun baa la yidhaahdaa waa wax laysu geeyey marka qoraalkiina kitaabo waxa loogu magacay bay leeyihin dee xuruuftii baa laysu meesha lagu jamcinayo wasilaaxan isilaax ahaan isilaaxa culamada maaragtay funuunta qora maaragtay eh, kutubta qora kitaab waxay u yaqaanaan ismun lijinsi min alaxkaam magac koobsanaya jinsi axkaamta ka mida ama albaabu ereyga albaab isagu fasmun waa magacay u isticmaalaan culammadu linawcin mima dakhala taxta dalika aljinsi jinsigaa axkaamtii hoos gelaysay nooc ka mid ayaa baab la odhanaya axkaam fara badanoo isku jinsi oo wax wadaagta ayaa kitaabkii laysugu keeni markaasaa haddana wixii kitaabkaa soo hoosgelaya haddana in waliba siday haddana isu sii xigto ayaa laysu raacinoo baabbaab markaa lagu magacaabo wاطahaaraةu bifatxi الطaa'i lugaةa annadaafatu ahaara afcarabi ahaan iyaduna waa nadaafadda inuu shaygu nadiif noqdo wa amaa sharcan sharci ahaan fa fiiha tafaasiiru kaiira fasiraad badan baa laga bixiya ama tacriifaad kala duwan xagga cibaaraadka i weeraha la isticmaalayo iyaa culammadu ay ka bixiyeen minhaa waxaa ka mida qowluhum odhahda ay yidhaahdeen ficlu maa yustabaaxu bihi salaa dahaaradu waxa wixii salaada lagu banaysanayay markaa tahaaradu waa samaynta la samaynayo wixii salaada banaynayay salaadu ku banaanaanaysa ay min wuduu'in wa guslin wa tayamumin wa isaalati najaasatin waxaa loo jeedaa waxaa salaada banaynayo ama weysadiiya ama mayrigiiya ama gebagabaysigiiya tayamumkiiya ama najaasadii la zuulinaye ama aطuhaaratu haddii aطuhaara la yidhahdo tada la damyo bidami bidami haddii lagu yidhahdo yani waa xarafka hore dame bidami imika laguma sheegin xarafka la damaynayo haddii la dameeyo un baa layidhi marka markii saasoo kale lagu isticmaalo ee wuxuna aanu ficil ahayn inuu ismi yahay xarafka horaa laga hadlaya marka bidami haddii lagu yidhi waa marka xarafka hore la dameeyo oo maxaa la odhanayaa aلطuhaaratu haddii la yidhaahdo fasmun waa magac libaqiyati اlmaai markii aad weysaysato ama aad طahaaro qaadato biyaha kaa soo hadhay ee kaa baaqiga ah ayaa طuhaara la yidhaahdaa anwaac اmiyaah walama kaana almaau markii biyuhu ay ahaadeen aalatan wixii wasiilada u ahaaye loo isticmaalayey liahaarati ahaarada wixii loo isticmaalayey markay biyaha noqdeen ayaa istaطrada اlmusanifu musanifku ama imaamka kitaabka qora ee matniga qora abu shujaac wuxuu u bayday lianwaaci اlmiyaah inuu caddeeyo biyaha noocyaalkeedii noocyadoodii inuu sheego iyuu waa wixii aad ka hadlaysa adigoo ka yarbaxo oo wax kale u bayda markaa wuxuu u baxay inuu markaa inooga waramo noocyadii biyaha maxaa yeelay dahaaradan uu ka waramayo wixii lagu gudanayay loo isticmaalayay baa dee biyahaas faqaala markaa musanifku wuxuu yidhi almiyaahu alatii yajuusu biyaha ay bannaan tahay ay yasixu yajuusu maanta xalaalnimadii lagama hadlayo waxaa laga hadlayaa ansixitaankii waxa ay ku ansaxayso at-tahiru taahirintu waxa uu biyaha uu ku asaxaa at-tahiru biha in lagu taahiriyo biyaha ay ku asaxaan sabcu biyaha todoba biyood weey marka yajuusuda mar waxa loo isticmaalaa yani wixii banaanaay xalaasha ahaa oo waxa ka soo horjeeda ma banaano waa xaaraan marna yajuusuda waxa loo isticmaalaa yajuusu yani wuu ansaxaya maxaa ka soo horjeedaya markaa muu ansixinunbaa kasoo horjeedaysay waa xalaal iyo waa xaaraantoona lagama hadal markaa dembi lagama hadale waxaan inaanu ansixin ayuunbaa la sheegay muu ansixinna dee ma aha waa la dembaabay ama mawaaan alaal ma aha waxaas ma ansaxaya hadii lagu ihahdo kama dhigna xalaal ma aha kama dhigna sidoo kale hadii lagu hado waxaas wuu ansaxay macnaheedu ma aha lama dembaabin waxa laga yaba wixii oo ansaxay inaad haddana dembaabto marka yajuusudani maanta waa bimacnaa yasixu maa الsamaai waa biyihii koobaad annaazilu minha waa biyihii agga sare ka soo daayay wahuwa almaطaru waa roobkii kuwaasi wa maau اlbaxri biyihii badda albaxr markaa sideeda waa biyaha badan oo waxaa la yidhaahdaa baxaradu sideeda wuu dilaaciyey weeyaan markaa de waa biyaha badana dhulka dhulkii dilaacinayo weeye laakiin waxaa inta badan loo isticmaalaa uun baxri waa badiyo ayilmilxu waa kaa ku yidhi biyihii dhanaanaa almilxu waa biyaha dhanaan milxun ujaaj wamaau nahri biyihii webiga ay ilxulwu waa kuwii macaanaa buu sheegaya waa webigiio iyada lafteeda bad baxri waa la yidhaha afcarabiga laakiin de iyadu markaa waa biyo macaan weeyi webigu markaa kuwii macaanaabu maau nahri ula jeedaa buu yidhi wamaaulbiri kuwii ceelkii wamaaulcayni kuwii isha iyo wamaauthalji kuwii barafkii fadhiyay iyo wamaaulbaradi biyihii markaa dhagaxyadii markaa roobkii dhagaxyaalaha ama dhagaxii markaa cirka ka soo daay biyihii laga dhalaaliyey wayajmacu haadihi lmiyaha sabca toddobadaa biyoodee abuu shujaaci uu sidaa u tiriyey waxaa lagu soo ururinayaa qowlka odhaahda aad odhanayso biyaha wax lagu daahiriyaa waa maa nasala min asamaai wixii cirka ka soo da'a aw nabaca min alardi ama dhulka ka soo baxa calaa ayi sifatin kaana qaabkuu doonaba ha noqdee min asli lkhilqati qaabkaasoo ah abuurkiisii asalkiisii sidii loo abuuray kor haddii ay yihiin sifaday doonaanba ha yeeshaane biyihii cirka ka yimid iyo kuwii dhulka ka yimid iyaa lagu dahaaro qaadan karaa cibaaradaana tambiiha shiraazi iyaa lahaa uma almiyaahu intaa kadib haddana biyihii tanqasimu waxay u qaybsamayaan calaa arbacati aqsaamin afar qaybood axaduhaa qaybta koobaad aahirun fii nafsihi waa biyo iskii u aahira muahirun ligayrihi wixii aan aahir ahaynna aahirinaya iyaguna waa aahir wixii kale ee lagu aahiriyana aahir bay ka dhigayaan ayru makruuhin biyahaasoo weliba aan ahayn mid la karaahiyeysanay isticmaaluhu isticmaalkiisa mid la karaahiyeysanaya aan ahayn wahuwa biyahaasi almaaulmulaqu waa biyihii magaca biyo loo lagu ilaaqay ee aan waxba lagu xidhin almulaqu ee laga furay can qaydin laasimin in lagu dabro oo lagu xidho qayd iyo maaragtay waxa weeyaan sifo iyo tilmaan laasimaho mar walba in la raaciyo ay tahay falaa yaduru dhib keeni maayo alqaydu ifadii lagu xidhayey almunfaku ifadii ama idaafadii wiii lagu xidhayey ee almunfaku maaragtay aan laasimka ahayne mararka qaarkood laga daynaya ama inta badan lagama daynayey laakiin marmar uun si loo sii qeexo lagu xidhayey kaasi dhib keeni maayo ka maail bi'ri sidaad odhanayso biyahani waa biyihii ceelka ama waa biyihii qasabadda ama waa biyihii webiga ama waa biyihii badda baad sawdigaa waxuu idaafeeyey aan biyo uun ku kaaftoomin lagu odhan maayo oo xataa waa biyo ku kaaftooda dee lagu qabsan maayo waxaani waa maxay lagu yidhaahdo ood waa biyo tiraahdo lagu lagu qabsan maayo lagu odhan maayo waxaan xaqiiqadiisii kamaad warramin marka inaad mararka qaarkood wax ku xidho aad tidhahda waa biyihii waxaa dhibaato keeni mayso mar haddaan xidhitaankaa waxaan lagu xidhayaa aanu laazim iyo daruuri ahayn waxaa meesha ku baxay markaa kii qaydkooda uu laasimkaa biyihii saabuunta lahaa de waa w haddaad waa u tirado qofku wuuu ku been baad ii sheegtay ama de waxa weeyaan su-aashii wixii aan ku weydiiyey sax igumaad jawaabin waa biyo baad ku tiri o deetana wuu isticmaalay ama wuu cabayba ama markaasuu arkay in aanay wixii wax hagaagsan ahayn markaasuu ku yidhi waxaan waan ku weydiiyey biyo maaha waxbaa ku jira deetana dahayo saabuun baa ku jirta de maxaa saa igu sheegi waa biyo baad igu tiriye waad ihoday buu qofkii ku waad iqaladay markaa qeydka waxa weeye la sheegaya laasimkii waa ka noocaas ee qofkii aanad xaqiiqadii uga waramin haddaad biyo uun ugu aamusto wahaani nooca labaadee biyuhu aahirun waa biyihii aahirka ahaa ee muahirun waxna aahirinayey ee makruuhun isticmaaluhu laakiin isticmaalkiisu filbadani jirka loo isticmaalayaa uu makruuha ahaayee la necbaa ee aan la jeclaysan shareecadu aanay jeclaysanin in jirka loo isticmaalo laa fi thawbi lama karaahiyeysanayo in loo isticmaalo maro maradii oo maro in lagu daahiriyo lama karaahiyeysanaya lakiin in jirhkii loo isticmaalo iyaa la karaahiyeysanaya wahuwa biyahaasi almaaulmushamasu waa biyihii qoraxda lagu diiriyey biyihii cadaadda lagu diiriyey cadaadda loo dhigay ayilmusakhanu waa kuwii lagu diiriyey bitaiiri shamsi fiihi in markaa ay raad ay raadaysay qoraxdiio ay wax ka bedesho yani ay bedeshay qabowgiisii kulayl ka dhigtay ama ay diirimaad ka dhigtay biyahay cadeedu sidaa u raadaysay iyaga in jirhkii loo isticmaalaa waa makruuh laakiin in maradii loo isticmaalo iyadu makruuh noqon mayso oo dee jirka waxaa loo loogu diidan yahay waxaa laga baqanayaa in caafimaad darro uu ku keeno biyaha noocaas inay caafimaad darro keenaan ayaa looga baqanayaa jirhkii laakiin maradii waxba looga baqi maayo wainamaa yukrahu sharcan sharci ahaan biyahani waxay makruuh yihiin uun biqudrin xaarin haddii la joogo gobol ama meel kulul fii inaa'in biyahana ay weel ku jiraan muntabicin weel kaasoo kuwii madaraqa lagu garaaci jiray ama maaragtay la tumi jiray weel la tumo ila weelkii laba u kala qaybsama kuwo aan la tumin oo aan markaa la garaacin iyo weelkii la tumayey markaa weelkii la tumayey markay ku jiraan ayuunbay makruuh yihiin ilaa inaa'an naqdayni waxaa laga soo reebi labadii naqdi oo dahabkiiyo fidadiiya waalkii ka samaysnaa haddii ay kaa ku jiraan oy kaa ku kululaadaan kaas hadday ku kululaadaan iyagoo qoraxdii u yaalla biyaha isticmaalkoodii makruuh noqon maayo eeg weelkii dahabka ahaa ama fidada ahaa inaad isticmaashaa isagu waa xaaraan laakiin haddii dee maalan adigaba maaha qof aan muslim ahayniba uu u dhigay qoraxdii oo weelkaa uu ku shubay kadibna adigu aad biyihii hesho waad ka shubi uun weelkii maaragtay dahabkiiyo fidada ahaayo waad iska isticmaali oo markaa makruuh kuu noqon mayso maxaa yeelay waxaa leeyahay de meesha haddii beledkii aanu kululayn dee qoraxdii waxbaba yeeli mayso maba xoogba uma kululaynayso haddaanay weel ku jiraan ay barkad iyo wax ku jiraanna wax laga baqaa ma jiraanoo wax markaa dhibaato ahoo biyahaasi qoraxdu ay gaadhsiinaysaa ma jirto markan ay weel ku jiraan weelkiina uu yahay weelkan la tumo iyaa waxay leeyihiin biyihii markay kululaadaan ila waxaan markiis horeba maado weeyaan marka la garaaco isbedelaysa ama de maaragtay raadaysmaysa marka in qoraxdii markay ku dhacda iyada lafteeda ay wax ka soo baxaan oy biyihii ku milmaan wax ka soo baxay oo deetana ha dhowtoolo jirkaagii ay dhibaato gaadhsiiyaan oo baras iyo waxbaa looga baqaabay yidhaahdeen taasaa laga baqanaya lakiin haddii wixii uu ka samaysnaa weelku ay dahab iyo fido waxba maaragtay kama soo baxaan baa lisafaa'i jawharihimaa jawharta iyo macdanta ay ka samaysan yihiin baa saafiyaho wax ka soo baxaya oo biyihii ku milmaya iyaan jirin baa le waidaa baruda biyaha haddaba qoraxda loo dhigay ee kululaadee weelka ku jiray haddii ay qaboobaan zaalat ilkaraahatu dib hadday u qaboobaan waad iska isticmaali kartaayo karaahadii la karaahiyeysanayey meesha way ka baxaysa baruda iyo barada labadaba waa la odhan karaa wakhtaara nawowiyu imaamkii nawowi ahaa magaciisa maxaynu nidhi yaxya ibnu sharaf annawowi kunyadiisana abu zakariya raximah اllahu isagu wuxuu doortay cadam alkaraahati muطlaqan iyadoon la kala qaadin biyaha qoraxda loo dhigay inaanay makruuhba ahayn oo yani xataa caafimaad ahaan inay dhibaato keenayaan ma sugna buu leeyay inay wax dhibaato ah keenayaan caafimaad ahaan oo jidhka ay dhib ku hayaan iyada lafteedu ma sugna sidaa daraaddeed waxba makruuh maaha waa layska isticmaali karaa waa ikhtiyaarkiisa gaarka imaamu nawowi iyo ragga culculusee de waxa weyaan aqoonta meel sare ka gaadhay madhabka iyadoo madhabkii ay si u qaranayaan bay haddana iyagu si gaara wax u rajaxdaan markaa waxa uu rajaxanaya isagay u gaar tahay madhabkii ma aha wayukrahu aydan sidoo kale waxaa la karaahiyeysanayaa shadiidu sukhuunati walburuudati biyihii aadka u kululaa ama aadka u qaboobaa biyuhu hadday aada u kulul yihiin ama ay aad u qabow yihiin iyagana in maaragtay jirkii loo isticmaalo waa makruuh maxaa makruuh u noqotay dee weysadii iyo maaragtay maydhigii baana dhammaystiray ilan gacmihii baad kala cararaysaa iyo jirkii baad kala ordaysa biyahan aadka u qabow ama aadka u kulul isbaaqii markaa dhammaystirkii weysada ee la rabay ayaa markaa yaraanaya والقسم الثالث قيبت صدحات بيو طاهر في نفسه وقيب اسكي طاهرة غير مطهر لغيره لكن أن وحبا طاهرين أينينو غير كي أن طاهرين أينين وهو كاسي الماء المستعمل وبيه لا استعمالي الله استعمالي في رفع حدث إن حدث لغو كور قاضي ويسلعان إن مركا وحويا لا يسكا كور قاضي لغو ويسا قاطي أما ما يريد واجبي جناب الله يسكا كور قاضي maaragtay lagu qubaystay oo janaabo la iskaga kor qaaday wixii la midka ahaa biyaha nooca loo isticmaalay isaguna waa biyo mustacmala baa la odhanaya waa aahir oo nijaas ma aha hadduu kugu duulo iskama yidhi maysid biyahaas hadday kugu duulaan iskama maydhaysid haddaad cabtana kuma dembaabaysid haddaad wax ku karsatana waa sidaasoo kale laakiin waxbaanad ku daahirinayninoo waysaqaad baanay gelaynin iyo najaasadii oo la yskaga maydho fii rafci xadain kii loo isticmaalay xada markaa rafcintii aw isaalati najasin ama najaaso suulinteed biyihii loo isticmaalay in lam yataayarkani maaratay nijaasada loo isticmaalay waa haddaanay isbedelin biyihii maradii nijaasada ahayd ama jirkii nijaasta ahaa biyihii aad ku maydhay biyo la isticmaalay bay noqonayaan markaa waxba daahirin maayaan iyagu laf ahaantoodana waa daahir haddaanay isbedelin laakiin hadday isbedelaanoo nijaasadii aad ku maydhay ay bedesho de iyaga laftoodii nijaas bay noqonayaan iyaga laftoodii nijaas bay noqonayaan in lam yataayar waa haddii aanu isbedelin walam yazid aanu kordhin wasnuhu miisaankiisu bacda infisaalihi markii uu ka soo baxay wixii lagu maydhayey camaa kaana intii uu ahaa aanu ka kordhin bacda ctibaari markii la tixgeliyo oo la xisaabiyo miqdaari maa wax qadarkii yatasharabuhu lmaqsuulu uu cabayo waxaan la maydhayey min almaai u biyaha ka cabayo laba shardi baad ku xidhaysaa si ay biyahan nijaasada loo isticmaalay daahir u noqdaan shardiga koobaad waa inaanay isbedelino hadday isbedelaan dee bay noqonayaan meeshii aad maydhayna haddii ay iyagoo isbedelay ka baxeen weli meeshii lafteedu daahir may noqonin ilaa ay markaa biyo caadiyaho aan isbedelini ay ka baxaan shardiga koobaad markaa biyihii aad nijaasada ku maydhay waa inaanay isbedelin si ay daahir u noqdaan shardiga labaadna waa in miisaankoodu intii markii hore uu ahaa intii mar intii aanad ku maydhin intii miisaankoodu ahaa markaad najaasadii ku maydhay kadib waa inaanay ka kordhin oo aanu ziyaadin miisaankoodu adigoo xisaabinaya waxaan aad maydhay inta uu biyaha ka nusqaaminayo ila shaygii markaad biyo ku maydho shaygii de biyihii wuu ku qoyayaayo hadduu maro yahayna waxbaabuu ka cabayaayo waxbuu nusqaaminaya adigoo intaana xisaabta ka jaraya waa in inta soo hadhay aanay siyaada ku jirin haddii siyaada ku jirto siyaadadaasi waxay noqonaysaa dee nijaasadiioo ku biirtay maro kaadi leh oo kaadi badan cabtay baad maydhay ood najaasadii ka maydhay markii aad maydhay biyihii kuu soo baxay wax isbedelihii kama muuqdo laakiin markaad xisaabiso biyuhu intii ay markii hore ahaayeen waabay ka kororsan yihiin oo siyaadaaba la socota dee siyaadana xaggay ka timid waa kaadidii marada ku jirtay kaadidii marada ku jirtay ayaa dee biyahan ku biirtay sidaa daraaddeed nijaas bay noqonayaana daahir noqon maayaan marka labadan qayda in lam yatagayar iyo walam yazid ilaa aakhirihi waxay u yaalaan walqismu thaalithu daahirun aahirutay u yaalaano si biyihii aahir u noqdaan labadaa qayd baa loo baahanya labadaa shardi laakiin marnaba muahir noqon maayaan haddii labada shardi la helo iyo haddii aan la helinba muahir noqon maayaan mutaayiru marka qism aaliu aahiru ayru muahirin wahuwa maa mustacmalu bu waa biyihii la isticmaalay waa qeybta koobaad ee qeybta qismigan saddexaad baa laba qaybood u kala baxaya qaybtiisii koobaad waa almaa mustacmalu qaybtiisii labaadna walmutaayiru ay wa min hada alqismi qaybtani saddexaad waxa kamid mid ah qayb labaadoo waxa weeye almaau lmutagayiru axadu awsaafihi waa biyihii tilmaamihiisa saddexda ah mid ka isbedelay saddexduna waa xaggii dhadhankii iyo urtii iyo midabkii bimaa ay bishayin wax isku bedelay khaalatahu ku milmay oo min aaahiraati waxyaalihii daahirka ahaaya tagayuran isbedel buu isbedelay yamnacu diidaya ilaaqa smilmaai calayhi magicii almaa ee biyo in lagu ilaaqoo lagu aamuso oo aan wax kale lagu darin fainahu biyaha noocaasee sidaa isu bedelay ee isbedel diidaya in lagu kaaftoomo magacii biyo caana iyo waxbaad ku darta marka haddii lagu weydiiyo maanta ma odhan karaysid waa biyo uune waa biyo caanalabaad odhanaysaa ama wax kalaad odhanaysa ama waaba shaahbaabaad odhanaysaaba magacii biyo inaad ku kaaftoonto ayay meesha ka baxay oo isbedel ka yimi daraaddii ayaa markaa magacii aan biyo loogu kaaftoomi karin biyahaasi haddaba fainahu aahirun biyo aahira weeyi mar haddii waxaan ku milmay uu wax aahira yahay hayru ahuurin laakiin ahuur maaha oo waxba aahirin maayo ahuur markaa waxaynu isticmaalaynaa wixii laba sifo laga helay iskii waa u aahir wax kalena wuu aahiriya xisiyan kaana taayuru aw taqdiiriyan isbedelkaasi ama mid xisiyahoo muuqda oo la dareemaya ha noqdo aw taqdiiriyan ama mid aan la dareemayne la qadaraya ha noqdo oo kaa la qadarayaa muxuu yahay ka an ikhtalata bilmaai waa sida iyadoo biyihii uu ku milmo maa waxbaa ku milmay yuwaafiquhu biyaha waafaqsan fii ifaatihi tilmaamihiisa saddexda ah ka waafaqsan ka maailwardi sida biyihii ubaxa laga tuujiyey almunqaici raa'ixati ee urtii ka dhammaatay ee ka go'day ubax biyay ka tuujiyaan maalwardi baa laga dawo iyo waxaasaa loo isticmaala kolley waa laga yaabaa qolyahan cilaajyadiiyo inay hayaan ood ku aragtaan biyahaasi haddii ay muddo yaallaan dabcan markooda hore way ka urduwan yihiin biyahan caadiga ah laakiin markii ay waxoogaa yaallaan urtii inay ka dhammaataan laga yaabaayo ay markaa biyihii caadiga ahaa u ekaadaan haddaba kuwaasi haddii biyihii lagu daro dee biyihii isbedeli maayaan ilan biyihii wax biyo u egunbaad ku dartay isbedeli maayaan haddaba kuwa noocaasa waxaynu ka soo qaadaynaa inay waxaani ahaan lahaa wax aan biyaha la midab ahayn ama aan la ur ahayn ama aan la dhadhan ahayn baynu ka soo qaadaynaa intaa in leegoo biyaha aan la ur ahayn haddaynu ku dari lahayn ma bedeli lahayd hadday jawaabtu haa noqoto biyahani waa biyo isbedelay baa la odhanaya hadda maanta ismay bedelinba laakiin waynu qadaraynaa sidoo kale waxaa la odhanayaa dhadhankoodu ma isbedeli lahaa markaa de ashyaadu culammadu waxay yidhaahdeen way kala xeel dheer yihiin way kala way kala awood badan yihiinoo waxna wax yar oo ka mida ah ayaa biyihii bedelaya waxna wax badan adigoo ku daray baan haddana biyihii aanay aada u bedelayn markaa kuwa dhexdhexaadka ah baa la qaadanaya waxyaalaha dhexdhexaadka ah ayaa la qaadanaya mutawasidka ayaa la qaadanaya kuwaasi ayaa lagu qiyaasaya kan ikhtalaa bilmaayi waaba sida iyadoo biyihii uu ku milmo maa yuwaafiquhu wax ka waafaqsan fii sifaatihi tilmaamihiisii kamaail wardi munqaici raaixa sida biyihii ubaxa laga tuujiyey ee bilaurta noqday walmaail mustacmalu iyo sidii biyihii mustacmalka ahaaba biyihii aad isticmaasha de midabkoodu ismuu bedelin dhadhankooduna ismuu bedelin urtooduna ismay bedelin haddaad intood ku ururiso sixni ama baaldi aad ku ururiso aad hadhow toolo biyo kaloo meel ku yaallay ku darto oo qulatayn ka yar baad ku dartay qulataynna islamay gaadhin dee maanta biyihii waxaad ku dartay tahuurka ahaa wax kale oo daahir laakiin aan tahuur ahayn baad ku dartay ilan biyahan mustacmalkii caanihii unbay la mid yihiin markaa wax kalood biyihii ku dartay bay noqonayaan markaa waxaynu qiyaasaynaa intan in la egoo maalan caana ah ama wax kale ah haddii lagu dari lahaa biyaha ma bedeli lahaayeen hadday jawaabtu haa noqoto waxaan ugu isbedelay biyo isbedelay sidooda looma isticmaali karaynu odhanayno fain lam yamnac isbedelka biyuhu ay isbedeleen haddaanu meesha ka saarin ilaaq qasmi ilmaai calayhi magicii biyo in maaragtay si sii daysan loogu ilaaqo oo aan aan markaa wa lagu kaaftoomi karo biyihii in magacii biyo in lagu kaaftoomo haddaanu diidin isbedelku bian kaana taayuruhu waa inuu yahay isbedelka biaahiri waxaan aahirkaa biyuhu ay isku bedeleen yasiiran waa in isbedelku uu yaryahay haddii isbedelku uu yaryahay oo aanu meesha ka saarin in magicii biyo lagu kaaftoomo aw bimaa yuwaafiqulmaaa ama waxaan biyuhu isku bedeleen waa wax biyaha waafaqsan oo waqudira la markaa qadaray mukhaalifan inuu biyaha khilaafsan yahay laakiin walam yataghayar aan wax isbedel keeni karin markaynu qadarno kii muqadarka ay taqdiiriga ah isaga laftiisi markaynu wax mukhaalifa qadarno hadii aan wax isbedel aanay biyihi ku keenaynin kaasi falaa yaslubu tuhuriyatahu falaa yaslubu tahuriyatahu biyahan inay tahuur noqdaan oo biyo wax daahiriya ay noqdaan meesha ka saari maayo biyihii way isbedeleen liin macaan baad ku tuujisay sokor baad ku dartay ama maaragtay saabon baad ku dartay way isbedeleen laakiin waa isbedel yar oo aad markaa u kooban oo aan qofkii u diidaynin marka la weydiiyo waxaan waa maxay la yiraahdo inuu waa biyo yiraahdo aanu diidaynin isbedelka noocaasi urtii baa laga yar dareemayaa ama dhadhankii baa laga yar dareemayaa ama midabkii baa laga yar malicsanaya laakiin wixii in waa biyo haddana marka laga warramayo lagu kaaftoomo diidi maayo isbedelkaasi kaasi markaa wax ka soo qaad male biyaha sidoodii baa laysaga isticmaalaya oo loogu tahaaro qaadanaya kii taqdiiriga ahaana waa saasoo kale markii aynu qadarno waxaan inuu wax biyaha ka gedisan ahaan lahaa ayaynu qiyaasnayo ma isbedeli lahaayeen may wax isbedelo kumuu keeneen baynu nidhi biyihii markaa waa tahuur bay iska noqonayaan fa huwa mutahirun ligayrihi sidaa daraaddeed biyahani waxa weeye wixii markaa nijaas ahaa ama muxdidka ahaa way daahirinayaan waxtaraza musanifku wuxuu iskaga xiday biqowlihi hadalka uu yidhi khaalatahu ku milmay markuu yidhi wuxuu iska xidhayaa cani aahiri wixii daahirka ahaa almujaawiri low ee biyaha la jaar noqonayey ee aan ku milmaynin wixii biyaha la jaar noqonay yani la dhex joogayey laakiin aan ku milmayn waxyaalaha dad biyaha ku darto aan biyihii ku milmayn baa jira haddaad qori kudhex rido dee qorigii ku milmi maayo haddii aad eh, muxuu ahaaye subag iyo saliid iyo haddaad ku shubto biyihii ku milmi maayaan kuwa noocaasa waa inagii mujaawir u bixinayaan ihi wax biyaha garab joogaya oo jaar un la noqonaya laakiin aan ku milmaynin markaa kaasi biyaha waxaasi ku dhex jira ee markaa isbedel ka muuqday fa inahu baaqin calaa ahuuriyatihi ahuurnimadiisii ayuu baaqi ku yaho waxbaa lagu daahirin walow kaana taayuru kaiiran hadduu doono aad ba isu bedeleen aad bay isu bedeleen biyahani oo subagii baa ka dhadhamaya aad uga dhadhamaya ama kaba soo uraya dhibaato ma laha maxaa yeelay waxaan waa wax la jaara uune markaad isticmaalayso subagiina isagoo gaarkii ku dul biyihiina iyagoo gaarkooda iyay ku dul marayaan biyihiina way ku daahirinayaan subagiina dhib kuguma keenayo wakadaa kaa waxaa la mida ah almutaayiru kii isku bedelay bimukhaaliin wax ku milmaya biyaha oo laa yastani lmaau canhu laakiin biyuhu aanay ka maarmi karin oo aan laga ilaalin karin baa loo jeedaa wixii aan biyaha laga ilaalin karin iyaguna isaguna wax ku milmayaba ha noqdee biyihii isaguna dhib ku keeni maayo ka iinin sida dhoobadii oo kale ciiddii biyaha laga ilaalin kari maayo daadkii maraya waa laga yaabaa inay markaa hubale ciiddaas inaad ku milmaan oo biyihii midabkoodii isbedelo haddana waa lagu tahaaro qaadan wa tuxlubin xayaabadii biyaha ku dhalanaysay iyaduna de way ku milmaysaa biyihii waxbay ka bedeli kartaa laakiin haddana dee lagama ilaalin karayo berkadihii ceelashii laga ilaalin kari maayo wax markaa basiya ma laha waa la yskaga tahaaro qaadan wamaa fii maqarihi wa sidoo kale wixii markaa biyuhu halkan ay ku jiraan ku jiray dee wuu bedelayaa oo foostadii maala daamurka lahayd oo kale markay biyihii waxoogaa ku jiraan waa laga yaabaa in daamur daamurkii uu markaa ka dhadhamo marka xataa dhadhankaasi haddii uu bato dee biyihii inaad wax ku shubataad u baahan tahay meeshaa ay biyuhu ku jiraan ay ku nagaanayaan wixii ku jira dhib ma laha mamarkuna waa halkii ay biyuhu soo marayeen saqafkii sare maalan jingadii ay soo dulmarayeen wadadii ay soo marayeen daadku uu soo marayey lagama ilaalin karo hadduu halkaa isku wixii halkaa yaallo isku bedelo isaguna dhibaato ma laha wlmutaayiru biuuli mughihi sidoo kale biyihii in badan markay joogeen isbedelay nagaashaha ay in badan yaaleen daraaddeed isku bedelay isagana iyagana biyahaasi waa lagu ahaaro qaadanoo de waxa weeye wax laga ilaalin karayo isbedelkaasi ma aha fa inahu ahuurun biyaha noocaasi haddaba ahuur weeyaanoo qaybtii hore ayuu kuu gelaya wlqismu raabicu qaybtii afraadee biyuhu maau najisu waa biyihii nijaasta ahaa ay mutanajisun waa biyihii Ah, najis ayaa de sideeda waxa loo isticmaalaa najisulcayn wixii iskiiba nijaas u ahaa sida dhiiggii iyo baktigii iyo saxaradii iyo kaadidii iyo kuwaa najis baynu odhanaynaa sidooday nijaas u yihiin wixii kale ee ay maraanna mutanajis baynu odhanaa wax nijaasoobay markaa biyuhu iskood najis umay ahayne maanta najistan waxaa loo jeedaa mutanajis biyihii nijaasoobay waa laba qaybood wahuwa qismaani waa laba qaybood biyaha nijaasoobay axaduhumaa qaybta koowaad qaliilun waa biyo yar wahuwa اladii waa biyihii xallat fiihi najaasatu najaasa ku dhacday biyihii najaasa ay ku dhacday tagayara ha isbedelo am laa ama yaanu isbedeline wahuwa ay walxaalu annahu maaun iyadoo xaaladuna ay tahay inuu biyahaasi yahay duuna alqulatayni biyo ka yar labadii quladood biyo laba quladood ka yar weeyi biyahani nijaasaana ku dhacday ama ha isbedelo ama yaanu isbedeline biyahaasi waa nijaas labada quladoodna oo inagii abushujaacii ku sheegnay taqdiirkoodu intuu noqonayo wayustafnaa min hada alqismi qaybtan haddaba waxaa laga soo reebi almaytatu alatii laa dama lahaa baktigii aan dhiig lahayn dhiiggaasoo saa'ilun dareeraya cinda qatlihaa markii la dilo aw shaqi cudwin minhaa ama xubin laga jeexo ka dubaabi sida in lam turax fiihi baktigan haddaan biyaha lagu tuurin walam tughayirhu aanay bedelinna biyihii qulataynka ka yaraa haddii najaaso ay la kulmaan oy istaabtaan alladii xallad fiihi najaasatu wayna najaasadii istaabtaan najaasadii way istaabteen biyuhuna dusha kamay imanine najaasadaa dusha ka timid ama waxa weeyaan way isku yimaadeen uun biyo dusha ka yimid may jirin haddaba xaaladaa iyadaa biyahaasi nijaas bay noqonayaan laakiin waxaa laga soo reebayaa buu yidhi nijaasadan biyaha ku dhacday haddii ay tahay shay bakti ah oo bilaa dhiig ah, ah, ah dhiig dareero aan lahayn waxaan dhiiga dareero lahayn waa maxay waa xayawaanaad kan yaryare cayayaanka iyo xasharaadkan markii la kala dilaaciyo aan dhiig ah, yaacaya maarata waa ama soconaya dareeraya aanu ka soo baxaynin sida maalan baranbaradii oo kale duqsigii oo kale xayayaankaa yaryar quraanjadii wixii lamidka ahaa kuwaasi dee ama dhiig maba lahaba ama dhiig dareerayaaba dhiig dareeraya male marka kuwa noocaasa baktigoodii waa nijaas horta baktigii laftiisu quraanjadii baktiday iyo duqsigii baktiyey iyo waa nijaaso horeynu usoo sheegnay laakiin biyihii hadday ku dhacaan ma nijaasaynayaan laakiin shardi baa u xidhanoo in lam tuطrax fiihi buu yidhi waa haddaan lagu dhex tuurin haddaad adigu quraanjo baktiya intaad soo qaaddo biyihii qulatayka ka yaraa aad ku dhex tuurto ama daqsi baktiga intaad soo qaaddo aad ku dhex tuurto dee way kaa nijaasaynayaanoo ruksadu waxay ahayd wixii ku dhaca sidoo kale shardi labaad baa u yaallo oo waa inaanay biyihii isbedelin haddii intay quraanjo fara badani ku daadato ay ku dhex baktido ama duqsi badani uu ku dhaco oo uu ku dhex baktiyo deetana biyihii isbedelaan oo nijaasadii ay bedesho biyahaasi iyagana la isticmaalmayo waa nijaasoobay wakadaa waxaa kaa la mid oo isagana la soo reebi annajaasatu alatii laa yudrikuhaa arfu nijaasada aan ishu qabanaynin arfigu waa isha nijaasada aan ishu qabanaynin haddii iyaguna nijaasada noocaasi hadday ku dhacdo qulataynkaba ka yaraa biyahaasi nijaasoobi maayaan waxa aan ishu qabanaynin inay biyaha ku dhaceen saad ku garanaysaa maxaynu ku suuraynay duqsigii nijaasada qoyan ku istaagay ee duulay kolay lugihiisa waa khasab de boqol baad hubtaa najaasadii mar hadday qoyanayd inuu qaatay oo ay de laakiin ma arkaysid haddana biyihii buu ku joogsaday waxaad hubtaa markaa najaasadan inay biyahan soo gaadhay laakiin wax ilma qabataya weeyaan basi ma laha oo iyadana waa laga soo reebay fa kullu minhumaa labadan najaaso mid kastoo ka midii laa yunajisulmaa'ica dareerihii ma nijaasaynayo biyuhu keliya maahae xataa wixii kale ee dareeraya caanihii iyo maraqii iyo casiirkii ama sharaabkii iyo waxaasoo dhami haddii markaa najaas labadaa nooc nooc ka midihii uu ku dhaco waxaa bilaa dhiigga ah ama waxaa ilma ah haddii ay ku dhacaan ma nijaasoobaye iska daahir buu ahaanaya oo maayicii kii la cabayana de la isaga cabayo waa iska bannaan tahay kii lagu tahaaro qaadanayo biyihiina waa tahuurkoodiio sidoodiiba loogu tahaaro qaadani wayustafnaa aydan waxaa kaloo lasoo reebi suwarun masaa'il kale oo madkuuratun lagu sheego fi lmabsuuaati kutubta faahfaahsan waashaara wuxuu musanifku sheegay lilqismi aani qaybtii labaad min alqismi araabici ee noocan afraad ee biyaha nijaastaa ah, qaybtoodii labaad wuxuu ku sheegay biqowlii hadalka uu yidhi aw kaana kaiiran ama waa biyihii badnaa ee qulatayni laba quladood ahaa fa akara iyo wax ka sii badan fatahayara ee isbedelay yasiiran ha yaraado isbedelkaasi aw kaiiran ama ha batee fatahayara yasiiran in yar isbedelay aw kaiiran ama in badan biyihii badnaa ee qulataynka gaadhayay iyagiina haddii najaaso ay markaa la kulmaan ay najaaso la kulmaan deetana ay isbedelaan ama dhadhankii isbedelo ama midabkii isbedelo ama urtii isbedesho wax yar ha isbedelaan ama wax badan ha isbedelaan biyahaas waa nijaasoo la isticmaali maayo والقلتان لبدا قلود 500 رطل بالبغدادي رضلك بغداد هدينو ku qiyaasno waa 500 taqriiban soo dhaweyn ahaan fil asahi sida asaha fiihima labada masalaba inay shan boqol oo rodol yihiin khilaaf baa ku jira sida sixada badani waa inay shan ay u dhiganta buu yidhi shantaa boqolna taqriib weeyaan waa soo dhoweyne xaqiiqa ahaan iyo taxdiid maaha oo waxa weeyaan boqolkiiba boqol shan boqol maaha laakiin waa u dhadhoweyn iyada lafteedana waa sida asaxa ah inay taqriib tahay qolaale mayane waa taxdiid oo hadday wax yar ka dhinmaan dhibaatay keenaysaa bay qoladaasi leeyihin waritlu lbaqdaadiyu rodolkan baqdaadiga ihi baqdaad laga isticmaalayay cinda nawowiyi imaamu nawowi agtiisa marka daraahimtii lagu miisaamo miatun waamaaniyatu waishruuna dirhaman waa boqol iyo sideed iyo labaatan dirham wa arbacatu asbaaci dirhamin iyo dirham toddoba loo qeybiyey afartii intaa weeyaan buu yidhi dirhamkana waynagii sheegnay waa laba garaam dhibic sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatan intaasaad markaa ku garaacaysa وترك المصنف مصنف وحو كتغي بو يري قسما خامسا قيب شناد وهو الماء المطهر الحرام وبيه وح طاهرينيي اي حارانتا اها وبيه وح طاهرينيا لكن حاران هدنا كالوضوء واسيده لو ويسيستو بماء مغصوب بيه لسو خوغي او مصبل اما بيه وقفيا للشرب او عبيتان لوو تلغلay een وبيه وح طاهرينيا لكن هدنا حاران oo lagu tahara qaata ay xaaraan tahay qaybtaa buu sheegin buu yidhi laakiin xaqiiq ahaan waxaa la yidhi qaybtii hore ee dee uu yidhi maaragtay almaalmulaq ayuubbay soo gelayaan waa biyo tahuura xaggan xurmada iyo tanina dee waa dhinac kalu ayuumbaa laga eego xaggii markaa xukunkii takliifiga ahaa ayaa laga heegay inay wax daahirinayaan iyo in kalena xukun wadciya baa la yidhaahdaa iyada markaa laba dhinacoo kala duwan weeyaani halkiisaa hore way gelayaan biyihii la soo xoogay ee la soo dhacay madaad ku weysaysato inaad ku weysaysataa kuma banaana laakiin haddaad ku weysaysato way ansaxayaan way nagii lahayn shaygani wuu ansaxay iyo wuu bannaan yahay waa kala laba arimood wey waxaani wuu ansaxay iyo wuu bannaan yahay waa laba arrimood oo kala duwan wuu ansaxay macnaheedu waxa weeye wixii laga rabay waa lagu gaari karaa oo markii aad ku weysaysato salaaddii waad ku tukanoo salaaddii way kuugu ansixi laakiin wuu banaan yahay macnaheedu waa wey markii la sameeye la dembaabi maayo ma banaanana waa la dembaabi wey wuu ansaxay wixii waa lagu gaari muu ansixinna wixii laga rabay lagu gaari maayo markaa saasay u kala duwanyi markaa biyahani wixii aad ka rabtay oo inaad ku tukataa waad ku gaari kartaa laakiin waad ku dembaabaysaayo waa xaaraan biyihii la waqfay ee cabitaan loogu talagalay in markaa la cabo loo waqfay de iyagana cabitaan unbaa loo isticmaalay waxaa loo waqfay waqfiga sidiisii lagama bedelo haddaad markaa ku weysaysa dembi baad ku dhacda laakiin weysadii miya ansaxday weysadii way iska ansaxaysaayo qof weyse qaba waad noqonaysa fasl fii dikri shayi min alacyaan اlmutanajisati wamaa yahuru minha bidibaaqi wamaa laa yahuru fasalkani wuxuu ka waramayaa fii dikri shayin min alacyaani اlmutanajisati ka waranka laga waramaya wax ka mid ah ashyaadii nijaasowday marka annajisati baa ka fiicnayd aniga almutanajisati baa ii qoran laakiin waa annajisati sidaa may nuskadi qoraysaa acyaantii nijaasta ahayd weey acyaantii nijaasta ahayd iyo wamaa yahuru minhaa wixii aahiroobayey bidibaaqi marka la magdiyo ku aahiroobayey iyo wamaa laa yahuru wixii aan ku aahiroobaynin wa juluudulmeytati baktiga hargihiisii kulluhaa dhammaanteed tahuuru waxay ku daahir noqoni bidibaaqi markii la magdiyo sawaaun fii daalika arrinkaa waxaa ka siman maytatu ma'kuulilami wixii la cunayay in la cunaa ay bannaanayd haddii la gowraco baktigiisii iyo waxa siman waayrii wixii haddii la gowraco in la cunaa aanay bannaanayn baktigoodu halkan waa siman yah dameerkii baktiyey iyo ridii baktiday waa isku xukun uun oo mid waliba haddii haraggiisii la magdiyo wuu daahiroobaya wakayfiya dabqi qaabka markaa loo magdinaya an yanzica waa in markaa uu siibo qofkan wax magdinayaa fuduulaljildi haraga wixii la socday siyaadada ku ahaa ean haraga ka mid ahayn mimaa waxaasoo yucafinuhu kii ah qurminayey min damin sida dhiiggii soo raacay wanaxwihi iyo wixii lamidkaa sida baruur yaroo ku dheganayd iyo hilib yaroo ku dheganaa iyo wixii ku dheganaa qoyaankii la socday ee markaa neefka dheecaankiisii ahaa iyo waxaasoo dhan in laga nadiifiyo weeye min damin wa ee dhiig iyo wixii lamidka ah ahaa bishayin wax in lagaga nadiifiyo lagaga siibo xiriifin hahle oo kulayl ka cafsin sida midhaha cafsiga la yidhaayoo kale geed balluud la yidhaahdo midhihiisa weey dadka qaarkood oo weydiiyeyna geedkaasi oon tusay sawirkiisu waa daray bay yidhaahdeen laakiin kolley sheekh maxamedna waa inala fadhiyaayo sheekhuna waa inooga warrami doonaa arintaasi anigu ma xaqiijin karayo inuu geedkaa yahay ma xaqiijin karayo lakin waa geed baluud la yidhaahdo gogalkina waad keeni karaysaa geedkaa midhihiisa waa lagu megdiyaa lakin de khasab fara badan baa lagu megdin karaa walow kaana alxiriifu hadduu doono haba noqdo waxan hahdalihi najisa wax nijaasaba ha noqdee ka darqi xamaamin sida saaladii markaa xamaamka oo kale xamaamka saaladiisii oo kale kaa laftiisa ataa waaba nijaas lakin haddana haddii lagu magdiyo wuu ansaxayaayo haragii cayntii nijaasta ahayd wuu ka soo wareegaya wuxuu usoo wareegayaa cayn daahira laakiin nijaasi marsan tahay kafaa fi dabqi markaa kaa laftiisu wuu ku filan yahay buu yidhi xaggii magdinta ilaa jilda alkalbi wاlkhinziiri waxaad ka soo reebaysaa haragii ayga iyo doofaarka iyo wamaa tawallada minhumaa wixii labadaasi ay iska dhalaan aw min axadihimaa ama midkood iyo maca xayawaanin aahirin xayawaan aahiri ay iska dhalaan falaa yatuuru kaasi ku daahiroobi maayo bidibaaqi markii la megdiyo kaasi aahir ku noqon maayo markaa ayga iyo doofaarka iyo wixii labadoodu iska dhalaan iyo wixii iyaga mid kamid iyo xayawaan kale iska dhalaan kaasi noloshu nijaas ku yahay wixii nolosha nijaasta ku ahaa haragiisu markuu baktiyo ma daahiroobo ee haragga daahiroobaya waa haraggii markii neefkani uu noolaa daahirka ahaa ee aan nijaasta ahayn wa cadmulmaytati baktiga laftiisii iyo wa shacruhaa timaheedii najisu nijaas wey wixii baktiyey gebigiisuba waa nijaas timihiisa lafihiisa wax alla wax laga soo reebayaa ma jiraan wakada almaytatu aydan baktiga laftiisuna de waaba aydan najisatu baktiga laftiisu waa nijaas sheekh wuxuu inoo sheegay yani matnigu laftii iyo timihii buu ka hadlay laakiin baktiga intiisii kale kama hadale maytada gebi ahaanteeduba nijaas weeyi buuhi shaarixu wa uriida bihaa waxaa loola jeedaa maytada azaa'ilatu lxayaati cayntii ama daatadii nolol suushay ee nolosha ka baxday bikayri dakaatin sharciyatin iyadoo gowrac sharciyaysani aanu ku dhicin gowracii sharciga ahaa la'aantii wixii naftu ka baxday markaa ama ha yaraado ama ha weynaado ama ha yaraado sida quraanjada iyo wixii la midka ahaa ama ha weynaado wax kastoo bakti waa nijaas baktina waxaa loola jeedaa waa wixii dhintay iyadoo markaa si sharciyaysan aan loo gowricin marka xataa haddii la gowracay laakiin gowriciisu aanu sharci ahayn dameerkii haddaad gowracdo dee waxba gowriciisu sharci maaha markaa dakaatin sharciyadu ku baxaya sharciyadaas ku baxayaayo gowriciisan aan sharci ahayn markaa waa bakti weyn falaa yustanaa xiinaidin sidaa daraaddeed haddaba lasoo reebi maayo janiinulmudakaati neefkii la gowracay wixii makuulkaha la cuni jiray neefkiis haddii neefkii la gowraco janiinkii maarata uurjiifkeedii ku dhex jiray idaa kharaja min baniha caloosheedii hadduu ka soo baxo meytan isagoo meyd ah laxdii aad gowracday ee caloosha wax ugu jireen neef ugu jiray markii aad soo saarto neefkii oo meyd oo meyda markaad soo saarto wuu gowracan yahay isaga laftiisuyo hooyadiisan la gowracay ayuunbaa isagana gowrac u ah markaa dakaad sharciya ayuu qabaa saa daraaddeed bakti maaha la odhan maayo baktigiibaa laga soo reebaya isagu waa bakti laakiin haddana waa daahir lama odhanayo maxaa yeelay baktiba maaha oo dee dakaa gowrac sharciyaysan ayuu ku dhaf waayey oo hooyadii gowracan la gowracay iyaa sharci ah لأن ذكاته maxaa yeelay gowriciisu bidakaati ummihi gowracan hooyadii unba isagana gowrac u ah wakadaa hayruhu waxaa kaloo kuula mid ah janiinkani wixii kale ee min almustafnayaati almadkuurati waxyaalihii lasoo reebay oo lagu sheegaa fi lmabsuutaati kutubta dhaadheer faahfaahsan mustafnayaad kalea lagu sheegaaye iyaguna la soo reebi maayo dakaadkooda ay waxa weeye dakaatii sharciyadaa la sheegay ayuunbay markaas soo gelayaan mar haddii dakaad sharciga ay ku dhacday shaygii dee waa caadi weeyi kalluunkii baktiyey oo kale jaraadkii ama maaragtay waxa weeye baktiyey isaguna zakaad sharciya ayuu qabaa dabcan musanifku hal shay soo reebay laakiin waa laga soo reebi doonaa muxuu ahaaye waxaynu ka soo reebi doonaa kalluunkii iyo iyo jaraadka iyaga laftooda sheeku xagga dambe inoogu soo reebi doonaa uma stanaa haddana wuxuu soo reebay min shacri lmeytati timihii meytada wuxuu ka soo reebay qowlahu qowlka wili ila aadamiya bani aadamka mooyaane ay faina shacrahu timihiisu aahirun timo aahiro weeyi ka meytatii sida maarata meytada bani aadamka insaanki hadduu dhinto waa aahir hadduu dhinto waa aahiro waa laga soo reebi sida inoo iman doonta timihiisiina waa saasoo kale marka timihiibuu ka soo reebay maxaa yeelay dee camigii iyo iyo wuxuu inoo sheegay shacarkii cadmigii iyo shacarkiibuu inoo sheegay markaa bani aadamkii timihiisii waa daahir cadmigiisiina haddii aanu dhiig iyo wax lahayn de waxa weeyaan daahir buu noqon laha laakiin dee dhiiggiibaa inta badan haddii laftii lasoo saaro dhiiggiibaa marayo dhiiggiibaa markaa nijaasaynaya halkaasaynu caawa ku joojin doonaa insha allahu tacaala